بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ku soo jirnay safiinaha safiinatu najaa cashirkiisii saddexaad ayaan bilaabaynaa waxaynu ka bilaabaynaana fasalka laa ilaaha ila allah macnaheega sheekhu uu ku macnaynayo ama uu inoogu macnaynayo kelmaddaa faslu wa macnaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah macnaheegu waa laa macbuuda mid la caabudo bixaqin xaq lagu caabudaa ma jiro fi lwujuudi koonka ila allaahu oon allah ahayn faslun calaamaatulbuluuqi qaangaadhka calaamooyinka lagu gartaa alaaun saddex weeyaan saddex astaamood oo qaangaadhku uu leeyahay ayaa jira tamaamu khamsa casharata sanatan shan iyo toban sano oo dhammaystirma fi dakari labka ah iyo walunha ka dhediga ah walixtilaamu ixtilaam iyo biyo ka soo baxa fi dakari ka labka ah iyo walunha ka dhediga ah oo litisci siniin sagaal jirka kaga soo baxa ama ugu ahaaday walxaydu iyo dhiigga xaydka loo yaqaano oo fil unhaa dhadiga dhexdiisa ah litisci siniin sagaal sanana u sugnaaday oo sagaal jirka kaga soo baxaa faslun shuruudu ijzaai lxajari dhagaxa gudidiisa waxyaabaha loo shardiyaa amaaniyatun waa an yakuuna waa inuu yahay bialaaثati axjaarin saddex dhagax waa inuu ku sugan yahay wa an yunqiya waa inuu nadiifinayo almaxalla meesha waa inuu nadiifinayo wa anlaa yajifa waa inayna qallalin annajasu najaasaduna yayna qallalin walaa yantaqila yayna guurguurin walaa yadra'a yuuna soo derin calayhi dushiisa aakharu mid kale walaa yujaawiza yuuna gudbin safxatahu bedhidiisa yuuna gudbin waxashafatahu kobartiisana yuuna gudbin walaa yusiibahu yuuna asiibin maa un biyo yayna asiibin wa an takuuna alaxjaar dhagaxyaduna waa inay yihiin daahiratan kuwa daahira sheekhu wuxuu inooga bilaabay fasalka laa ilaaha ila allah macnaheega ayuu inooga bilaabay waa kelimatu tawxiid ayuu sheekhu inoo macnaynayaa ama macnaheega uu doonayaa inaynu ogaano kelimatu tawxiid haddaba kelmadda kelimatu tawxiid ee laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuul kitaabkeennii kalena waynu ku soo marnay macno ahaan kelmaddaasi macnaheegu wuxuu yahay sheekhuna hadda arkaanulislaamka ayuu inoogu soo daray mar labaad buu dib u soo celiyey kelmaddan kelmaddani waa kelmad aada iyo aada u qaaliya kitaabka qur'aanka ana toddobi iyo toban jeer ayay kelmaddani kusoo dhex dhacday toddobiiyo toban jeer toddobiiyo toban jeer ayay kitaabka qur'aankaa ku dhex jirtaa kelmaddani Eh, iyo soddon baan doonayaa cafwan toddobi iyo soddon jeer ayay qur'aanka ku soo aroortay way magacyo badan tahay kelimatu tawxiid baa loo yaqaanaa kelimatu likhlaas baa loo yaqaanaa kelimatu najaat baa loo yaqaanaa alkelimatu dayiba ayaa loo yaqaanaa waa kelmadda wanaagsan ama kelmadda eh, kelimatu likhlaas ama kelimatu tawxiid waa ummaddeennan manhajkeegii weeye ay ummadaha kale gaalada ahayd kaga duwanayd ayay kelimatu tawxiid noqonaysaa ummaddeennan qaab nololeedka ega oo dhan ayaa kelmaddan ku salaysan kelimatu tawxiid fadli aada u ballaadhan bay kelmaddani leedahay iyo qiimo weyn xadiidka bukhaariga ku qoran ee abi hurayre uu soo saaray radia allaahu tacaala canhu ayaa inoo tilmaamaya kelmaddan qiimaheega iyo fadligeega abi hurayra wuxuu leeyahay qultu yaa rasuula allah man ascadu naasi bishafaacatika ywma alqiyaama ilaahay rasuulkiisiiyow dadka yaa ugu mudan ama ugu ayaan badan shafaacadaada maalinta qiyaamada nebi maxamed baan su-aashaa weydiiyey buu yihi shafaacadaada iyo shafaaca qaadkaaga maalinta qiyaamada ilaahay rasuulkiisiiyow yaa ugu mudan rasuulku wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalam laqad danantu ya abaa hurayra alaa yas'alanii can hada alxadiid axadu awala mink waxaan filayey buu yidhi qofna inuuna adiga hortaa iweydiinaynin qof iweydiiye adiga hortaa inuuna jirin waan filayey buu yidhi una su-aashaa iweydiinaynin waa ra'aytu min xirsika cala alxadiid waxa aan kugu arkay ee dadaalka badan inaad xadiidka ku dadaalayso ayaanan sidaa ugu maleeyey rasuulku ka jawaabay wuxuu yidhi ascadu nnaasi bishafaacati yowma alqiyaama dadka waxa ugu mudan aniga shafaacadayda maalinta qiyaamada man qaala laa ilaaha ila allah khaalisa min qalbihi aw nafsihi qofka laa ilaaha ila allah yidhaa iyadoo kelmadani ay khaalis iyo ikhlaas ay uga soo baxday ilaahay dartii ay uga soo baxday oo dan kale aan ka lahayn ummadna aan isku tusaynin kaa ayaa shafaacadayda ugu mudan ayuu rasuulku leeyahay xadiidka bukhaariga ku qoran ee abi hurayra uu warinayo sidoo kale waxaynu ognahay xadiidka muslimka iyo tirmidigu ay soo saareen ayaa kelmadan qiimaheeda uu rasuulku kaga waramay sala allahu calayhi wasalam wuxuuna tilmaamay qofka kelmada ikhlaas ula yimaada ilaahay inuu naarta ka xarimayo una ahlu naar naarba noqonaynin rasuulku wuxuu ihi man shahida an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuulu اllah xarama allahu calayhi naar akhrajahu muslim watirmidi wuxuu rasuulku leeyahay qofku hadii uu qiruu ka markhaati kaco ila xaq lagu caabudo on allah ahayni inuuna jirin taa hadduu ka markhaati kaco wa ana muxameda rasuul llah nebi maxamedna rasuulkii ilaahay inuu yahay aduu ka markhaati kaco xarama allaahu calayhi اljanna ilaahay xarama allaahu calayhi naar ilaahay naarta wuu ka xarimaa oo qofkaa naari taaban mayso waa kelmadan qiimaheega kelimatu tawxiid qiimaheegu intuu la eg yahay ayaad dareemaysaa qiimo aad iyo aad u weyn oo u sareeya ayay kelmadani leedahay in badan baan arkay ayaa dee dunida ka jirta dad ku jees jeesa ama siyaabo kale yidhaahda ama wax kale akriya dee adduunyada waxaad ogaataa in allaha la yumli aalim weeye ilaahay wuu ukaadiyaa aalimka wuu u kaadiyaa laakiin markuu qabto kama baxsado markuu qabto kama baxsado wuxuu rasuulku sal اllahu alayhi wasalam xadiid kale ku tilmaamaya waa xadiidu jaabir oo ibnu ibaan ibnu maajah iyo nasaa-iy ay soo saareen ibnu xibaanba rasuulku wuxuu ihi afdal dikri laa ilaaha ila اllah wa afdal ducaa alxamdu lilah dikri ilaahay lagu xuso waxa ugu qiimo badan waa kelimatu tawxiid wuxuu rasuulku leeyahay duco ilaahay lagu baryo ducada ugu qiimaha badanina waa alxamdu lilah ilahay in laga mahad loo mahadnaqo subxaanahu wa tacaala waxaynu arkaynaa kelimatu tawxiid inay qiimo aad iyo aad u weyn ay leedahay ahmiyaddeedana waxaa kutusayaba kol hadii qur'aanka lagu sheegay toddoba-iyo soddon jeer toddoba-iyo soddon jeer lagu sheegay oo ay ku soo noqotay waa kelimatu tawxiid waa kelmadda diinta islaamkaba lagu soo gelayo weeyi ee qofku uu ku islaamayo kelmaddaa sheekhu iyadoo arkaanulislaamka aan ku soo marnay ayuu si gaar ah u soo celiyey oo wuxuu yidhi aan idiin macneeyo waayo culimadu waxay idhahdeen qofka kelimatu tawxiid afka kaga dhawaaqa ee macnaheega aan garanaynin waxba u qaban mayso kelimatu tawxiid qofku waa inuu macnaheega walow ijmaaliba ahaa adu macnaheega inuu garanaya waa lagama maarmaan daruuri weeye qofku inuu kelimatu tawxiid macnaheega garanayo faslun wa macnaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah macnaheegu waa laa macbuuda mid la caabudo bixaqin xaq lagu caabudaa fil wujuudi koonka dhexdiisa ma jiro ila allah oon allah ahayn ilaah xaq lagu caabudo oo jiraa ma jiro oon allah ahayn kelmaddaa macnihiigu waa intaa waana kelimatu tawxiid waa kelmadda rasuulku uu ku tilmaamay hadalkiisa ugu dambeeyaa ninka ay noqoto laa ilaaha ila allah dakhala aljanna buu rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam waa calaamadaha lagu garanayo xusnu lkhaatima qofka oo dhawaaqiisa ugu dambeeya ay noqoto waa calaamadaha xusnulkhaatimaha qofka lagu garanayo ayay ka mid tahay qofka ilaahay khaatimada uu u wanaajiyey ayuu ilaahay waafajiyaa subxaanahu wa tacaala wa macnaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah macnaheegu waa laa macbuuda mid la caabudo bixaqin xaq lagu caabudaa fi lwujuudi wujuudka iyo koonka dhexdiisa ma jiro ila allaahu allah mooyaane kelmaddaa macnaheegii horta wagtaa waana kelimatu tawxiid waa kelmadda diinta lagu soo gelayo sheekhuna mar labaad buu macnaheegii si gaar ah arkaanulislaamka intuu ka soo dhex qabtay ayuu halkaa inoo keenay haddaba aynu fiqhigii bilowno kitaabkeenu fiqhi buu ahaa arkaanulislaamka iyo arkaanuliimaanka ayuu ka horreysiiyey oo lagama maarmaan ah fiqhigiibuu hadda ayaynu bilaabaynaa talow fiqiga halkaynu ka bilownaa ma salaaddaan ka bilownaa kitaabkeennii hore salaaduu ka bilaabay dahaarada ayuu shuruudihii salaada ma da ma dahaaran ka bilownaa ma salaad baan ka bilownaa ma soom baan ka bilownaa ma xaj baan ka bilownaa halkee baynu ka bilaabaynaa sheekhu wuxuu yihi waxaan ka bilaabaynaa calaamadaha qaangaadhka horta fiqigu wuxuu ka hadlaayo qof baaliqa oo qaangaadhii wuxuu sameeyey qofka qaangaadhka ah ayuu ka hadlayaa wuxuu sameeyey waa dee mukalafku waa qaangaadh qof mukalaf ah oo qaangaadh ah ficiladiisa ayaa laga warbixinaya ama laynagala hadlaya haddaba calaamaat lbuluuq marka aan ka warbixinayno qaangaadhka maxaa calaamada u ah oo lagu gartaa sheekeenu saddex calaamadood buu soo qaatay oo calaamadaha qaangaadhka ah saddex calaamadood oo calaamadaha qaangaadhka ah laba ragga ayaa iska leh saddexda midda saddexaadna dumarkay u gaartahay mid dumarkay u gaar tahay waa xaydka iyo caadada labada kalena rag iyo dumar baa wada leh labada kale qofku haduu shan iyo toban sano buuxsado shan iyo tobanka sanana ma aha baa lagu leeyahay kuwa miilaadiga ee hijri ah welibana taxdiidi ah taqriibi looma baahno ee taxdiidi ah qofku haduu shan iyo toban sano buuxsado oo shan iyo toban jir uu noqdo qaangaad weeyaan qofkaasi baaliq weeyi ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado hadduu shan iyo tobanka dhammaystirto qaangaad buu qofkaasi yahay sidii waana lala xisaabtamayaa oo axkaamtii soon hadday tahay iyo salaad hadday tahay iyo zake hadday tahay iyo cibaadooyinkii kaleba ila waa lagala xisaabtamaya lab iyo dhadig baana wadale waxaa laga bilaabayaa waxaa looga bilaabayaa shan iyo toban jirka jidhkiisu markuu hooyadii ka soo wada baxo markuu madaxa la soo dhaco lagama bilaabayo lama qorayo daqiiqadu madaxa la soo dhacay marka uu ka soo wada baxo hooyada uu ka soo wada baxey halkaa dibadda lasoo dhigo markaasaa la odhanayaa ha loo qoro taymka waktiga ha loo qoro baa la odhanayaa hadduu dhashaye waktigaasaa la qorayaa hooyadii uu ka soo wada baxay waktigaa laga bilaabo marka shan iyo tobanka sano saacadda iyo daqiiqadda ay ugu buuxsameen in la ilaaliyo oo loo sheego qaangaadh inuu yahay marka ayaa la rabaa xaggee talow laga keenay shan iyo tobanku inay tahay xadka faasilka ah ee caruurnimada iyo raganimo dadnima qaangaadhnimada kala saaraysa waxaa aayaad badan baa jira oo rabbi uu ku sheegay axaadiis badanna way jiraan oo mawduucan ku soo arooray adigu axaadiista ayaa ugu tiro badan laga qaadanayo mawduucan aayaadku calaamad kale ayay u badan yihiin axaadiista rasuulka waxa aynu u deliishanaynaa xadiid muslimku soo saaray waa xadiid ibnu cumar wuxuu leeyahay waxaa la ii bandhigay ilaahay rasuulkiisa yowma uxudin fi lqitaal wa ana ibnu arbacata arbaca cashrata sana anigoo afar toban jir abuu ibnu cumar yidhi ayaa nebi maxamed la ii keenay sala allahu calayhi wasalam waaa la waa maalintii uxud waa dagaalkii ugu qadhaadhaa ee muslimiintu rag dagaalama ay ugu baahida badnaayeen ibnu cumar baa yidhi rasuulka alla ii keenay waxaa laygu yidhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ha dagaalama waa nine waa ibnu cumar afar iyo toban jir baan ahaa buu yidhi rasuulku iima ogolaanin dagaalkaa inaan galo caruurnimo darteed buu iigu diidey isla sanadkaa sanadkii ka dambeeyey oo dagaalkii khandaqu uu dhacay dagaalkii madiine godka lagu wareejiyey isbahaysiyaashii ay dhaceen ayaa ibnu cumar laftiisa rasuulka loo keenay sala allahu alayhi waa shan iyo toban jir maalintaa shan iyo toban jir baan ahaa buu leeyahay xadiidka muslimka ibnu cumarku wuxuu yihi ibnu cumar rasuulku wuu ii ogolaaday oo waan ka barbar dagaalamay buu yihi waa ibnu cumar baa odhanaya waa dagaalkii khandaqa shan iyo tobanku haddaba waxaynu ogaanay xad lagu qaangaadho inay yihiin si toosa raggiibaynu uhaynaa oo shan iyo toban ku qaangaadhaya dumarkana waynu uga qiyaasanaynaa imaam shaafici mas'aladan markuu ka warramayey wuxuu yihi shan iyo tobanku inay yihiin calaamad qaangaadka sheegta toddobiiyo toban saxaabi ayaa nebi maxamed loo keenay buu yihi oo wadato afar iyo toban jiraah balada toddobi iyo toban saxaabi oo wada afar iyo toban jira ayaa rasuulka loo keenay hal nin a rasuulku uma ogolaan inay ka barbar dagaalamaan waayo waa caruur caruur weeyi haddana rasuulka waxa lagu soo celiyey toddobiiyo tobankiiba iyagoo shan iyo toban jiraabaa ah lagu soo celiyey toddobiiyo tobankiiba rasuulku uu ogolaaday oo inay ka barbar dagaalamaan ayuu u ogolaaday kolka halkaasi waxay inoo caddaynaysaa ama aynu si toos ah uga qaadanaynaa shan iyo tobanku inuu yahay calaamad sheegaysa qofku inuu qaangaadh yahay sideed iyo toban iyo wax kale inagu waxba odhan mayno baddaa geli mayno shan iyo tobanku waa calaamada koobaad ee ragga iyo dumarkuba ay wada leeyihiin ee qofku uu ku qaangaadhayo weeyi rag iyo dumarba way wada leeyihiin anas ibnu maalik waxaa laga hayaa xadiid uu rasuulka ka warinayo inuu yidhi ida stakmala almawluudu khamsa casharata sana kutiba maalahu wamaa calayhi wa uqiimat calayhi alxuduud hadduu ilmuhu dhammaystirto shan iyo toban jir waxa uu xaq u leeyahay iyo waxa xaq loogu leeyahayba waa loo qorayaa labadaba waa loo qorayaa oo marfuuculqalam noqon maayo haddaba shan iyo tobanka wixii ka yar ka warrama haddii uu ilmuhu sebi yahay sebi hadduu noqdo kharaamaadka meesha imanayaa midi waa ka takliifta ee salaadaha iyo soonka iyo waa kaa wuju ciqaabta qalamulciqaab iyo qalamu thawaab iyo qalamu maxaa la odhan jiray kharaama qalamulciqaabka marfuuc buu ka yahay ilmuhu hadduu toddoba jir yahay qalam ciqaab marfuuc buu ka yahay salaada wuu ka tegey ilaahay u cadaabi maayo soonkii wuu ka tegey ilaahay u cadaabi maayo qalam ciqaab marfuuc buu ka yahay ama qalam thawaab ilaahay subxaanahu watacaala ilmaha toddoba jirka ah salaada amre buu ina yidhi hadda qaangaadhba ma aha qalamu thawaabka waa loo qorayaa ilain ina raxmatii sabaqat qadabii baynu ognahay ilaahay raxmadiisa ayaa ka weyn oo ka badisay cadhadiisa kolka qalamu hawaab waa loo qorayaayo ilmahaa yar isagoon qaangaadhba ahayn ayaa ajrigii uu xajiyi karaa wuu soomi karaa wuu salaadi karaa ilaahayna wuu ugu dhowaanaya oo qalamulciqaabkii waa laga kor yeelay laakiin qalamu hawaabkii waa loo qorayaa waa intuu taduu tamyiis leeyahay weeye xagga damaanaadka qalamu damaan ama qalamu marka laga hadlayo damaanaadkana ilmaha yar waa laga rabaa isagoon qaangaadh ahayn ayaa wuxuu geysto laga rabaa hadduu nin dilo loo qisaasi maayo laakiin waxaa la samaynaya hadduu nin dilo dee mti isagaa maalkiisaa laga bixinaya hadduu gaari muraayada ka jabiyo maalkiisaa laga bixinaya waa sabiye sii daaya ma taalo waa sabi halkaa un haka baxa ma taalo waxaa la odhanayaa sabi weeyaane laakiin maalkiisii ilan damaanaadka kawaalan iyo kasabiga ah iyo waxaasoo dhan waa lagala xisaabtamaya culima qodobka koobaad waa qofka oo khamsata cashar sana gaadha hamsata cashar sana hadduu gaadho waana taxdiidi waanwaa sanadkan qamariga loo yaqaano qamariga waa sanadkii qamariga la odhan jiray ee kan shamsiga ama aha ee koob iyo tobanka maalmood ay isdheer yihiin ma aha calaamad labaad baa jirta oo ragga iyo dumarkaba ka dhaxaysa oo iyaduna qaangaadhka lagu garanayo waa alixtilaam fi dakari wاlunhaa lab iyo dhadigba hadday biyaha manida la yidhaahdaa ay ka soo baxaan qofkaasi qaangaadh ayuu noqonayaa biyaha ayuuna ku qaangaadhay ama hurdaha kaga soo baxaan oo maryihiisii uun ha ku arko wax ku dhegdhegan ama soo jeed ha kaga soo baxaan oo isagoo soo jeedaha ka yimaadiin ama jimaac xaaskiisa ama ninkeega ay la kulmayso biyuhu ha kaga soo baxaan ama jimaac la'aantii ha kaga soo baxaan ama meeshii muctaadka ahayd ee la yaqaanay ha ka soo baxaan ama meesha muctaadka ayayna ka soo bixin xudunta hoosteeday ka soo baxeen biyihii taranku god yaroo xudunta hoosteeda kaga yaala haday ka soo baxaan halkii loogu talagalayna ay xidhan tahay godkaa yar bu ilan ka kaajaa inan iyo nin dooni ha noqdee god yaroo xudunta hoosteeda abaa jira halkii loogu talagalayna way xidhan tahay halkaas waa waa la tixigelinaya biyuhu meeshai dooni ka soo baxaan maxalka muctaadka ah ka soo baxaan ama maxalka muctaadka ayayna ka soo bixin lab iyo dhadig waa loo siman yahay oo biyaha taranka ee manida la yidhaha hadday ka yimaadiin qofkaasi waa qaangaadh baa la odhanaya haddaba qofkani hadduu khunse yahay ama labeeb yahay labeeb labeebku waxa weeye qof loo kala garan waaye inuu lab yahay iyo inuu dhadig yahay qof baa loo kala garan waaye inuu lab yahay iyo inuu dhadig yahay hala yaabina dee dadka ilaynma ogine magaalada way nala joogaan dad la kala garan layahay dad la kala garan layahay waa laga yaaba way nala joogaan ha xaqiiqatan ha hala yaabina nin baa maalin ii yimid oo wuxuu idhi hebel kuma daba tukado war maxaa dhacay baan ku idhi oo war niyo waa la kala garan waayey buu idhi <laughs> waa la kala garan waayey kolkaa gardaraan u arkay laakiin waxaa jira mataqaanaa waa waan anigu hadda igu leeyahay halkan hargeysa wallahi joogay si cad busaa igu leeyahay waan kala garan waayey buu igu yidhi niyo kuma daba tukado waan yaabo gaar baan ugu yeedhay markaasaan war maxaad leedahay bal waran oo waan ka waransiiyey waxaan uga socdaa dad badan oo la kala garan la'yahay baa haddaba jirta oo labiyo dhadig waxa ay yihiin aan la kala geran labeeb baa loo yaqaanaa qofku hadduu labeeb noqdo haddii haddaba xubinka ragga labeebka laba laba suuraa lagu sawiraa waa inuu xubinka ragga iyo ka dumarkaba ilaahay u wada abuuray labadii xubnoodba wuu leeyahay ka raggana wule ka dumarkana wuu leeyahay hadduu ka ragga biyihii menidu ay ka soo baxaan ku qaangaari maayo ka raggoo qura ayay biyihii menidu ka soo baxeen waxba ku qaangaari maayo oo muxuu ku qaangaari waayey waxaa laga baqayaa inuu gabadh yahay oo xubinkan yaree dheerina uu yahay buro yaroo ku taala waxaan ka soo baxayna waa biyo war nigada qaangaadh loodhan maaye haddii maxaanku idhaahdaa uu xubinka dumarka ay biyihii taranku ka soo baxaanna isagoo sidaa loo kala garan la yahay ku qaangaadi maayo waa mushkilka markuu yahay hadda sababtu waxaa dhici karta inuu nin yahay oo halkan ay biyuhu ka soo baxeenba halkii loogu talagalay inayna ahaynbaa iyaduna dhici karta kolka labadaba hadday ka soo baxaan ayaa la odhan karaa hadda ayuu qaangaadh noqonayaa haddaba ixtilaamka iyo biyuhu waxay kaga soo baxaan qofka sagaal jir ayay kaga soo baxaan culimada qaarkood waxay yidhahdeen waa taqriibi culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen waa taxdiidi culimada qaarkoodna rag iyo dumarkay kala qaadeen oo waxay yidhaahdeen ninkana waa taxdiidi waa sagaal jir gabadhana waa taqriibi oo gabadha sagaalka hadday xataa wax ka dhiman yihiin sagaalka hadday wax ka dhiman yihiin wax mushkilada male oo way qaangaadhaysa hadday hadday biyaha aragto maxaa loo deliishaday biyuhu inay yihiin calaamadaha qaangaadhka ilaahay baa aayad qur-aana ku yidhi waidaa balaga aladfaalu minkum alxuluma falyasta'dinuu suuratu nuur aayadda sagaal iyo kontonaad buu ilaahay ku leeyahay waidaa balaga aladfaal caruurtu marka ay gaadhaan minkum iyagoo idinka idinka tirsan alxuluma xulum hadday gaadhaan xilligaa biyuhu ay ka imanayaan falyasta'dinuu idan iyo ogolaansho waa inay weydiistaan aabbahood iyo hooyadood ayay qolkooga ku soo garaacayaan iska soo geli maayaan uun istiidaan baa lagama maarmaana haddii ay xulumka gaadhaan waxaynu ognahay aayad kale rabbi wuxuu ku yidhi wabtalulyataama xataa idaa balaguu nikaaxa agoonta waa inaad imtixaantiin marka maalka intaydaan u dhiibin xataa idaa balaguu nikaaxa laakiin markay guur gaadhaan guur guurka maxaa looga jeedaa waa ahliya اjimac ahliya اlinzaal hadday gaadhaan inay xaaskooga la kulmi karaan biyana ay ka iman karaan markaasaa la odhanaya waa balga nikaax xilligii biyuhu de ka imanayeen weeyi xadiid buuba rasuulku ku yidhi abi daawuudka ku qoran laa yutma bacda alixtilaam qofku hadduu ixtilaam sameeyo biyo ay ka soo baxaan ama rag ha ahaado ama gabadh ha ahaadee agoonnimo ma jirto halkaa ayay agoonnimadii qofka kaga hadhay halkaasaa lagu kala hadhay rasuulku sal اlahu alayhi wasalam mucaadi bnu jabal wuxuu faray markuu yeman u dirayey xadiidka tirmidiga ku qoran khud min kuli xaalimin dinaaran buu rasuulku yidhi xaalim waa qofka xaalimka ee biyuhu ay ka soo baxayaan ayaa diinaarka laga qaadaya rasuulku sal اlahu alayhi wasalam xadiidu abi daawuud wuxuu ku tilmaamay rufica alqalamu can alaaثatin waxaa ka mid ahaa wa can isabiyi xataa yaxtalima ilmaha yaree caruurta ah waa marfuucu lqalam ilaa intuu ixtilaam kala imanayo ee biyuhu ay ka soo baxayaan wa canisabiye xataa yactalima kol hadday biyuhu soo baxaan qofkaasi qaangaadh ayuu noqonayaa oo qof qaangaadhay ayaa loo arkaa rag iyo dumarna waa la wada leeyahay qodobkaa labaad qodobka saddexaad ee dumarka u goonida ah waxa weeye alxayd waa dhiigga caadada loo yaqaano dee caadadu ragga kama soo baxdee dumarka ayay ka timaadaa kolkaa dumarkaa la gaar ah calaamadan waa dumarku calaamad ay la gaar sidaan ognahay xayidku wuu badan yahay xagga fikiga aad buu u adag yahay mutaxayirada se umaydaan arag dee boqolaal suuro ayay culimadu ka keenaan oo dumarku ay uqaybsamaan markay caadadu ka imanayso boqolaal ayay dumarku uqaybsamaan masaailka ugu adag ee fikiga la baranayo ayay ku jirtaa caadadu e, gabadhu markuu dhabar xanuun ku yimaado ama ay khalkhasho say salaada u tukanaysay u soomi say u cibaadaysanaysay odaygeega ula kulmi waa meelaha ugu adag bay ku jirtaa gabadha haddii dhabar furan ku yimaado oo bilo idil uu dhiiggii joogsan waayo ma salaada waa daynaysaa unbaa la odhanaya maxay samayn waxaan uga socdaa rag wadaada ah oo beri fikiga akhrisanaya ayay dhibtay masaladaasi masaladaa caadada dhibtay markaas way ku adkaatay way ku celiyeen way ku celiyeen way ku way wada hadleen markii dambe areebelow caadadu makaa timaadaaba yidhahdeen maya aradna makaa timaadaa maya dee inaga da haddaa kuway ka timaadaa ha bartaana bay yidhahdeen kitaabka intii caadada ka warramaysay way isku xidheen oo way dhaafeen cidda ay ka timaadaa ha bartaane inaga daaya bay yidhahdeen innaga wlxayd xaydku haddaba dumarka ayuu u gooni yahay maadaamuu dumarka u gooni yahay waa calaamad sheegaysa qaangaadhka waana calaamadda saddexaad ee dumarka weeyaan waxaynu ka qaadanay inay xaydku uu sheegayo rasuulku salى اllahu alayhi wasalam asmaa bintu abi bakrin wuxuu ku yidhi ina almarأata idaa balagat اlmaxiid laa yasluxu an yuraa minha ila haada wa haada gabadhu hadday gaadho xilliga caadada uma haboono in laga arko intaa iyo intaa mooyaane wejiga iyo labadaa kaf mooyaane maxiidkaasi waa xilligii caadadu ay ka imanaysay gabadhu haday xilligaa gaadho maxiidka iyo caadadu ay ka imanayso ma haboono intaa in laga arka mooye in kale waxaynu ognahay xadiidu abi daawuud wa xadiidu caaisha rasuulku wuxuu yidhi salى اllahu alayhi wasalam laa yaqbal llahu salaata xaa'idin ila bkhimaar xadiidkaa rag badan baa beri ishkaal badani ka galay laa yaqbal اllaahu salaata xaaidin gabadh caadole ilaahay salaada ka aqbali maayo ilaa bkhimaar haddii ayna madaxa soo daboolin oo ayna eh, khimaar soo xidhanin gabadh caadole waa inay de xijaab soo xidhataa marka salaada laga aqbalayo maxaa loo jeedaa talow waa rag idil baa xadiidka macnihiisii aada u fahmi waayey way tukanayaan siduu xadiidkani sheegayo sawkan la yidhi gabadha caadada le salaada laga aqbali maayo haddayna khimaar madaxa haddayna soo dedin caaday leedahay may tukan waxaa loo jeedaa gabadhu hadday gaadho xilliga caadada hadday gaadho laakiin hadda xilligan caadadii male oo caadadu toos ugama imanin hadday xilliga caadada gaadho waa inay jidhkeega dhan qariisaa baa loo jeedaa kaasuu macnuhu noqonaya haddaba xaydkuna wuxuu u gaar yahay dumarka waana calaamo lagu garanayo inay gabadhani qaangaadh tahay sagaal jir buuna kaga imanayaa istiqre ayaa lagu helay sagaal jir inuu gabadha kaga imanayo waana taqriibiye taxdiidi ma aha oo sagaalka sano haday uga dhiman tahay shan iyo toban habeen ay hadday uga dhimanta ama afar iyo toban habeen haday uga dhiman tahay wax mushkilada oo ay leedahay ma jirto iyadoo sideedii ku jirta sideedii iyo waxoogaa oo sagaalku una u buuxsamin dhiigga ka yimaada caadaa laga dhigaya haddaba ka warrama gabadhu iyadoo shan jira ama lix jira hadday caadadii ka timaado hadday caadadii ka timaado iyadoo lix jira ama toddoba jira toddoba jirka hadday caado ku aragto caado ma aha gabadha dhakhtar ha la geeyo waa dhiig kale dhiiggii caadada ma aha waa dhiig kale ee ha la baado oo in la daweeyo ha isku dayo ilmaha yar haday biyaha taranku ka yimaadiin inan iyo inan midku dooniba ha noqde eh sagaal jirka wax ka yar haday kaga yimaadiin waa biyo kale maaha biyihii tarankii maahee wax kale weeyaan ha la yidhaahdo halkaas ayaa loola kacay intaa in aan ahayn lama ogola saddexdaa qodobuu sheekeenu hadaba calaamadaha qaangaadhka uu ku soo ururiyey saddexdaa calaamadood oo calaamadaha qaangaadhka ayuu sheekhu soo ururiyey talow calaamado kale miyeyna jirin calaamado kale oo ragga iyo dumarkaba udhaxeeya ama raggu ay la gaar yihiin ama dumarkuba ay la gaar yihiin miyayna jirin oo lagu garanayo ragga qaarkood baa yidhi war way jiraane rag iyo dumarba timaha hoose hadday ka soo baxaan timaha hoose caanada loo yaqaano alcaana timahaa hoose haday ka soo baxaan dee waa qofkani qaangaadh miyaan la odhanaynin sawkii aynu ogeyn ee ree beni ninka marka lasoo qabto timihiisaa la eegayey haddii la kala garan waayo caruur iyo iyo qof weyn midkuu yahay haddii yuhuudda marka lasoo qabto hadduu timaha bixiyo waa loo xiirayey bimacnaa waa la dilayey haddii kalena waa caruur baa laga dhigay oo sidaas sabaayaadkaa lagu darayey dadkaa sabaayaadka addoommada ah baa laga dhiganayey kolkaa timaha hoosoo soo baxa rag iyo dumarba miyayna ahayn bay yidhaahdeen calaamad lagu garanayo qaangaadhka qaangaadhka miyayna calaamaatulbuluuq ahayn culimada qaarkoodna way ka dhigeen oo saasay u qaateen culimada qaarkoodna ma aha bay yidhaahdeeni calaamadihii kale hala raadiyo timaha iyaga keligood la qaadan maayo ee calaamadaha kale hala raadiyo bay yidhaahdeen ragga marka la eegayo gaar ahaan waxa laysku weydiiyey ninku hadduu gadh yeesho ka waran gadh gadhuunbuu yeeshay ninkii ama shaarubyuuba bixiyeyba ama codkiisiibaa weynaaday oo dee sidii ciyaalnimadii intuu ka baxay oo uu dhuun dilaacsaday soomaalidu uu dhuun dilaacsaday bay odhan jireen ayuu sida ragga u hadlay ma la tixgelin ma leedahay oo ma la odhanayaa qofkaasi waa qaangaadh mise la odhan maayo qaangaadh ma aha waxba calaamadaha qaangaadhka lagu dari maayo gadhkaa iyo maxaanku idhaahdaa garhkaa iyo dhuundilaacsigaa codkiisaasi hadduu weynaado toona xagga ragga waxba lagu dari maayo dumarka xaggooga waxaa la idhi gabadhu hadday uuraysato ka waran gabadhii unbaa uuraysatay uurku miyuuna ahayn bay yidhaahdeen calaamadihii buluuqa lagu garanayey ee gabadha la odhanayay waa qaangaadh way uuraysatay ama gabadhii naaskii baa u soo galay gabadhii naaskii ayaa soo galay oo dumarnimo ayay isku dhigtay ama sidaaba maahee caanaaba ka yimidba naaskeegii ayaa caana galeen oo caanaaba ka da-ayaba gabadhi iyadoon dhalin bay caana ka iman karaan kolkaa calaamado lagu garan karo qaangaadhka miyeyna ahayn hadday gabadhu uuraysato ama gabadhu ay naas yeelato ama gabadha caanaba ay ka yimaadiin calaamado qaangaadh miyayna ahayn bay ragga qaarkood yidhaahdeen horta uuraysigu gabadha uraysatay waa gabadh qaangaadha gabadhan qaangaadhahayn ma uraysan kartaba laakiin uurku calaamatulbuluuq maahee uurku wuxuu iman karaa oo qura uurku wuxuu iman karaayo qura gabadha markay biyo ka yimaadiin haddii gabadha ayna biyo ka soo bixin suurtagal ma aha inuu uur yimaad sosaa ma ogid kolkaa uurkani waxa gabadhu ay qaangaadhay biyihii ka horreeyey bay ku qaangaadhay biyihii ka horreeyey ayay ku qaangaadhay waxaa la yidhaahdaa soo maynaan maqal dumar la yidhaah way waa la kufsadayoo way uuraysatay gabadha waa la kufsadayo way uuraysatay waa been weeyaan taa weligiin rumaysanina gabadh la leeya waa la kufsadayo way uuraysatay waa been weligeed gabadh la kufsadaa maba uuraysato gabadh haddii la kufsado maba uuraysato e kufsiga <laughs> waxa wey macnaheegu waxa weeyaan eg gabadhu waxay uuraysataa oo qura marka ay dareenka iyadu qaadato iyadoo dareenkii qabta ay toos biyuhu uga yimaadiin oo labada biyo ay isku dhacaan khiyaarkeega iyo doonideeda laakiin qof la qasbayo oo la cadaadinayo oo la garaacayo ma dareen ba haya dareen horta mu hayaa may dareen ma hayo kolkaa qofku haddii si caadiya gabadha haddii la waa la kufsaday ma uraysan kartaba haddii dareenkeeguuna soo jeedin ama ayna doonaynin de waxa weeye kolkaa uurka oo kale sidiisa calaamatulbuluuq uma ahee biyaha ka horeeya ayaa calaamatulbuluuq ah sidoo kale waxaynu iyadana arkaynaa oon halkaa ka garan karnaa naaska oo kale ama maxaanku idhaahdaa caanaha oo kale hadday ka yimaadiin iyada lafteeda laguma dari kara bay culimo badani qaateen faslun calaamaatulbuluuqi qaangaadhka calaamooyinka lagu garanayo calaamaatulbuluuqi qaangaadhka calaamooyinka lagu garanayaa alaaun waa saddex saddex calaamadood oo qaangaadhka lagu garanayo ayaa jira tamaamu khamsa casharata sanatan shan iyo toban sano dhammaystirankooga fi dakerika lab iyo wal unhaaka dhadigba lab iyo dhadigba shan iyo toban u dhammaystirmaa waa calaamad calaamooyinkii buluuqa ka mida walixtilaamu ixtilaam iyo biyo bax ama biyo dejin oo fi dakeri labka iyo walunhaa dhadiga dhexdooda ah litisci siniin sagaal jirkana ay ku biyo baxaan ama biyuhu ay kaga yimaadiin walxaydu iyo xaydkii waa dhiigga caadada oo filunhaa gabadha dhadiga a ah dhexdeeda ah litisci siniin sagaal jirna ay kaga yimaadiin biyahaasi in sha allahu tacaala cashirkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa aclam